bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaan ilaa yowm iddiin ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa xalaqadii ama fadhigii lixaad ee su-aalihii walaaluhu ay ku soo dirayeen facebooka fadhigana maantaana dhowr iyo toban su-aalood baan uga jawaabi doonaa haddii alla su-aasha koowaad eena soo gaartay wuxuu leeyahay qofkani iyadoo ramadaan lagu jiro ma la niyeysan karaa soon kale tusaale soon nadar laygu lahaa mid sunno ah ama qalle ah jawaabtu waa maya mar haddii bisha ramadaan lagu jiro soonka asaxaya ee keliya waa soonka bisha ramadaan ee lagu jiro qado horaan ansaxaynin nadar baan ansaxaynin sunnana ansixi maayo sidaas waa sida fuqahada shaaficida ee jamhuuru ahlilcilmi ay qabaan faman shahida minkum ashahra falyasum mar haddii la amray qofkii ibshaa joogay iyada inuu soomo inaan wax kale la soomin baa aayadda mafhuumkeeda mukhaalafada laga qaadanaya iyo amarkaas mafhuumul mukhaalafadiisa sidaasayna culammadu u badan yihiin raxmatullaahi calayhim jamiican su-aasha labaad wuxuu leeyahay xirsiga ilmaha loo xidho ama adiguba aada xiratee dadka waaweyn ma shirkiba waa warqad qur-aan lagu qoray oo laleeyahay waa xijaab haddii aayada qur-aanah iyo adkaar sharci ah iyo waxaan shirki ahayn ay bannaanayd qofkii ruqyo ahaan in loogu tufo ama xirzi ahaan uu u akristo oo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa baasa biruqa maa lam takun shirkan shirka haddaynan ahayn dhibaato ma leh uu yidhi ninkii yidhi dadka waxbaan ku akriyaa uu ku yidhi man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyanfac qofkii awooda in walaalkii wax taro ha taro masalada ruqyada in la xirto iyo in la isku akriyo mar waxay u khuduucaysaa ama u noqonaysaa waxaan la aqrinayo ama la qorayo waxaa haddii uu yahay wax bannaan ama dikri iyo adkaarta ha noqdo ama ha noqdo aayaad qur-aanah ama ha noqdo ducooyin kale masale khilaaf ka jira in la xirto oo waraaq ama harag ama maro inta lagu qoro la xidhaaye oo masale khilaaf ka jira culimmadu khilaafka ka jiray khilaaf waa shirki iyo shirki ma aha kama socdo wuxuu ka socdaa qur-aanka la xidhanayo qofku xaalaad kala duwan oo san daahir ahayn buu marayaa meelo kala duwan oo musqulo uu maraya ilmaha caruurtii meelo wasakh iyo waxbuu la tegaya taqdiirkii iyo ixtiraamkii qur-aanka meelma dikriga meelma kaga dhacaysaa mise waxaa laga dareemi karaay nacfiga ku jiraa ka weyn intaa weeye culummada waxa laysku hayo khilaafkeedu masale shirki iyo shirki weeye maaha maaha khilaafku sidaas maaha culummada taxriimisayee diiday waxay yidhaahdeen waxaa loo qaadan karaa in qofkii si xun uu isticmaalo meelo xun la galo kuwa banneeyena waxay yidhaahdeen caafimaadka iyo xirsiga ku jira haddiiba sugan tahay sharci ahaan waxaan qoran inuu xirsi yahay ama xijaab yahay baa ka khaalibah ama laga hormarinayaa khilaafkaasaa culummada ka jira waxaan rajaynayaa inuusan dambaabin khilaafkuna ijtihaadi yahay haddii la yska hubsado waxaa meesha ku qoran su-aasha saddexaad saa'ilkana soo weydiiyey wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlayaa gabadh buu guursaday dhowr sana ka hor wuuna meher xaday wuxuu leeyay meerxadkii kadib ayuu gabadhii dhowr jeer furay dhowr jeeroo dalqada ayuu ku furay wuxuu leeyay hadda haddii aan iska badaayoon reerkooda weydiisto oo si cusub la igu meheriyo saddexdii dalqadoodba ma ku qabi karayaa masalada jawaabteedu marka aynu ka soo tagno nikaaxa faasidka iyo talaaq iyo fasq ma u baahan yahay mise uma baahna masaladaasi masalatu lacib iyo talaacub weeye biddiin qofkuna sidaa inuu u dhaqmaayo diin ahaan ma bannaana marka la nikaaxa faasidkiihi oo ah nikaaxay culummadu isku hayaan inuu asaxay iyo inuusan asixin markii hore uu la joogay reerka u ahayd oo ilmaha ka dhalayay inuu meherkiisu asaxay ay xalaal u tahay u bannaan tahay buu u dhaqmayey markay dalqadaha ka dhammaadeen iyo wuxuu rabaa inuu yidhaahdo nikaaxii hore faasid buu ahaa xiriirkayga gogoladii horena xaaraan buu ahaa iyo zinaan ku wada joognay waayo muunan asixin masaladan oo kaleeta waa masale ciyaar iyo lacib weeye ma bannaana culammadan waxay u badan yihiin dalaaqa nikaaxa faasidkaa ah ee culummadu qaybihiisa kala duwan ay isku khilaafeen haddii talaaq dhaco talaaqaasi waa la xukumaya waa la xisaabaya waxaa arkaysaa siyaabahan oo kale fuqahada shaaficiyadu markay qabaan talaaqa nikaaxa weliga waxaa shardiga cadaalad weli faasiqana nikaaxu weli ka noqdaay waa nikaax faasida ninku intuu nikaaxii weli faasiq ahaa ku guursado oo u arka xalaal inuu ahaa oo ku ilma dhalo markay saddexdii ka dhammaatay inuu yidhaahdo nikaaxii weliga faasiqa ma asaxin macnaheedu waxaa weeye haddaan mid cusub mehersanayaayo weli caadil oo dadkeedii aan raadinaya si aan saddex dalqood u qabo taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay inuu wixii hore uu ku jiray xaaraanta marka markaan ku jiray intaan haystay dalqadii dhinnaydna xalaal bay i haystaan u rumaysnaa markay iga dhammaateena waxaan ka dhigayaa inaan xaaraan rumaysnaayoon xaaraan ku jiray sidaasi lacib iyo ciyaar weeye sidaasina ma banaana intaan garanayo cinda jamhuuri اlfuqahaa wallahu aclam su-aasha afraad isla su-aasha hore qayb baa daba socoto guurka nikaaxa faasidkii ilmihii ugu dhashay ma xalaalba waxaan rabaa inaan idhahdo axkaamta nikaaxa faasidkiihi in weligii la marin ama weligu faasiqa yahay iyo waxa lamidka ah axkaam badan wuxuu la wadaagaa kii saxiixaha inuu dalaaqu raacayo in haddii sidaa lagu dhinta la isdhexlayo inuu ilmaha aabbihii loogu abtirinayo iyo waxa lamidkiihi wuxuu axkaam kala wadaagaa nikaaxii saxiixaha buu la wadaagaa keliya in la kala kaxeeyo meerna la cusboonaysiiyo istibraam la samaynayaa raxim mise ciddatu talaaq bay tirsanaysaa masalada khilaafka ee shaaficiyada fuqahada kale ku kala duwan yihiin waaye su-aalka afraad wuxuu leeyay waxaan la joogaa awowgay oo waayeel ah waan u weyse waan u weyse qaadaa marka anigoo daahir ahayn ma u weyse qaadi karaa waxaa halkaa ka muuqata su-aashu waa gabadh jawaabtu waa haa haddaa gabadh tahay iyo haddaa rag tahayba ama adigoon qabays lagu leeyahay oo janaabo qaba ama gabadha oo xilligii caadadiya umusha ku jirtaay way u qabayn kartaa wayna u weyse qaadi kartaa wax shardiga ah ma jiro oo odhanaya qofkaasi waa inuu dahaaro qabaa mid yar iyo mid weyntoona markuu qof kale u weyseynayo ama weyse ka caawinayo intaan garanayo wax dhahaya ma jiraan sariilka shanaad wuxuu leeyahay haddaan tigid dayn ah ku aada cumrada ma ansaxaysaa haa way ansaxaysaa ansixitaanka xajka iyo cumradu adigu goobta inaad tagto camalkiina la timaada ay ku xihan magacaad wadato iyo madayn baad qabtaa kuma xidhna saas darteed hadduu qofku tago camalkii cumrada iyo wixii looga baahnaana si saxan u sameeyo cumradiisu way ansaxaysaa wabilaahi tawfiiq saa'ilka lixaad wuxuu leeyahay qof baa lacaguu banki ka soo qaatoo ribuu ganacsi ku bilaabay ganacsigii buu muddo waday lacag dulsaarana waa laga rabay kadib ganacsigii uu faa'iiday wixii uu ka towbad keenay ganacsigii iyo xoolihii ma wadanayaa muxuu samaynayaa su-aasha noocaas iyadoo fara badan bay soo noqotaa marka qaarkood waxay timaadaa waxaan qaatay ribaan qaatay lacag deynaan qaatay gaadhi baan ku gatay guri baan ku gatay alaab baan ku gatay inaan ka towbad dhar baan ku gatay inaan ka towbad keenaan rabaa gurigii iyo dharkii iyo alaabtii maxaan ku sameeyaa tanna waxaa weeye shirkad baan ku aasaasay mashruuc baan ku maalgeliyey mashruucii waan ka faa'iiday xoolihii oo dhan seen dhahayaa haddaan raba inaan toobad keeno su-aasha iyadoo wejiyo badan leh oo noocaasa marar badan bay timaada marka waxaan rabaa inaan idhahdo hal qadiyad oo aasaas u ah masalada jawaabteeda inaan dadka dhegaystayaasha iyo daawadayaasha iyo saa'ilkaba aan u bidhaamiyo qofku hadduu dayn soo qaata riba ribada ay xaaraantu caynta maalka uu soo qaatay ma aha ee xaaraantu waa dembi iyo wax dimadiisa qoortiisa fuulaya wey hadduu wax xalaala ku gato wax tijaaraa ku gato dayntan dad buu biidnihim xoolahan kaga soo qaaday caqdiga ka badan inuu celiya qadarka abaa xaraam oo dembi ka dhigaya isagu qaadashada waa ku dambaabayaa bixinta ribada ee dambe dulsaarta ana wuu ku dambaabayaa laakiin haddii uwa xalaala ku gato ama ganacsi xalaala ku galaaye dembiga ribadu isaga qoortiisuu ku hadhayaa waxa xoolaha xaaraantinimada saameeya waa adigu ribo aad soo qaadatay haddaad ku darto haddii kale lafihii aad gelisay waa lafo xaqoo mar walba lagugu leeyahay qadarka dheeraadka ay bixinaysaa ribo iyo dembi iyo lacnada waajibna ay tahay inaad diidda haddaad awooddo laakiin lafihii aad soo qaadatay biridaa saaxibihii dadkii lahaay oo raalli kaana aad qaadatay wixii aad ku gadatay waad milkiyeysaa dhar ha noqdo gaadiid ha noqdo dhul ha noqdo guryo ha noqdaan ganacsigii aad ku gasho iyo mashruuc aad gelisa hadduu xalaal ahaana waad milkiyeysaa wixii ka soo baxa ead ka kasbatana xaraam ma aha laakiin dembigeedii baad qabaysaa dembiguna dimadaaduu ku harayaa xooluhuna deyn bay kugu noqonayaan xoolihii deynta kuwaha kuwan waa khasaareen iyo ma khasaarinayo way nool yihiin waa ribxeeniyo iyagu shaqo kuma laha gaar ahaan markii adugu ribada aad bixinaysa wey lakiin hadaad ribo qaadatood xoolahaagii ku dhex darto xoolo xaaraana ah, xoolahaagii ku jira taa weyta dhibka badan ee saameynta faraha badan leh masaa'ilka toddobaad wuxuu leeyahay waxaan haystaa caruur agoona ah. hooyey hooyay u egtahay haddii lacag la siiyo oo laygu yidhaahdo lacagtaas agoontaa iska leh oo anigu isticmaala ma dembibaa hooyadu xoolaha ilmaheedu ay leeyihiin ama agoon ha noqdaan ama aabbaheed aabbahood ha noolaadee qadarkii baahideeda way ka isticmaali kartaa anta waa maaluka liabiika waay haddii aabbihiiba la yidhi hooyaduna way ka sii mudan tahay oo min baabi awlaa waxay yidhaahdaan wey waxa ay ku mudatay hooyadu inay waalid iyo hooyo tahayna waxba ma kala duwana oo ciladiiyo sababkii waa joogaayoo qaa'im weeye haddii aabba nool yahay iyo haddii uu aabba dhintay labadaba saas darteed wixii hooyanimada haddayba baahi baahiya faqri tahayna ilmaheeda xoolihiisa qadarka baahideeda oo nafaqo waajibay ku leedahay haddayna nafaqo waajiba uga baahnaynna qadarka baahideeda xaajaadkeeda ah iyadu u baahan tahay iyadoon iyada xoolahooda baabi'inaynin oon ka badbadinaynin way uga bannaan tahay inay sida macruufka iyo wanaagga ilaalisana waa laga doonayaa sahiilka saddexaad wuxuu leeyahay iskool baan dhigtaa waxaan xirtaa buu yihi sokis ama sikisaan ama sikisaan baan xirtaa marka salaada la gaaro haddaan siibin oo aan iyaga kor ka masaxo weysada masaxba mise waa inaan siibaa jawaabtu waxaa weye shuruuddii loo baahnaa markaad xidhanaysay haddaad ilaaliso korkaad ka masixi kartaa kor marka laga masaxayana xaaje iyo baahi iyo dan inay kalifta maaha uma baahna adoo gurigaaga joogoon iskuul iyo shaqo joogin baad masixi kartaa adoo xafiiskaaga joogaad masixi kartaa adoo masaajka iska ad masixi kartaa shardigu wuxuu yahay in aad xirato adoo weyse qaba saa darteed marka intaadan xidhanin subaxii amaadan maalin iyo xilligaad baxaysaba shaqo iyo isku waxbarasho aadayso weysayso tan iyo lugahaaga dhaq markaad weyse dhammaystiran ku xiratahay hadhow waad masixi kartaa haddii muddadii loogu talagalay ayna kaa dhammaanin oo shan salaadood ahayd qofkii negi ama shan iyo toban salaadood ahayd qofkii masaafura iyo haddaynan qasbin uu qabays kugu waajibin ama iyagiiba aanay nijaasoobin hadday nijaasoobaan ama qabays lagu yeesho ama wakhtigii dhammaado dee ma masixi kartid haddii kale oo tahaaro ku xiratay wakhtigii uusan dhammaan iyaguna aanay nijaasoobin qabaysna aan lagugu yeelanin waad masixi kartaa bal culimmadu waxay isku hayaan adoo iska caadi tahay oo xiran inaad sibtood lugaha dhaqdo iyo inaad sogosyada masaxdo ayamaa fadli badan masale khilaafiya culimmadu ka jirto raxmat calayhim jamiican su-aasha sagaalaad waxay leedahay lacalka lacagta dilaalka ah ee marka guryaha la kireeya la qaato haddii loo sheego qofka laga qaadayo ama lagu heshiiyo ma bannaan tahay mise waa xaaraan lacagta dalaalkiihii way bannaan tahay haddaan wax sababoo xaaraantinimeeyo jirin qofka dilaalkiihi waa qof camal iyo shaqo qabtay tanii wakhtigii nabigana wey jirtay alayhi salaatu wasalaam dilaal ama simsaar iyo samsara way jiri jirtay qofku camalkaa uu qabtay iyo fursaddaa uu soo helay iyo raadintaa uu raadiyey ujuuro wuu ku qaadan karaa ujuurada uu qaadanayo ama qofkii guriga lahaa oo uu dad u soo raadiyey buu ka qaadan karaa ama qofkii guri doonayey oo guri u soo helay buu ka qaadan karaa ama labadaba wuu ka qaadan karaa haddii uu labadaba u sheego ama isaga aan laga rabin waa camaloo gaara inuu qabto waxaan uga jeedaa dilaalku haddii istusitaan ay tahay curfigana uu yahay inuu labadaba wax ka qaataay wuu ka qaadan karaa uu ka qaadan karaa haddii ay tahay curfigu inuu shaqo qabto hadday tahay curfigu inuu shaqo qabto uu dhinacan wax ka riixo dee labadaba kama qaadan karoo ama qofka wax gadanaya kiraysanaya uu wax la riixo dee kii kale hadduu wax ka qaata dee ma riixi karo marka waxaa imanaysa inuusan labadii dhinac oo kala maslaxa duwan isaguna labadaba mas-uuliyad inuu ka kale la riixo wax kaga qaadanayo inuusan labadiiba midna samayn karin iyo khiyaara imanaysa wabilahi towfiiq su-aasha tobnaad waxay leedahay waa gabar soomaaliyeed waxay leedahay waxaan doonaya inaan bartay diinta islaamka qur-aanka kariimka waan aqaan laakiin micnihiisa ayaa iga maqan waxaan doonayaa inaan micnihiisa ka barto laakiin dad baa igu yidhi haddaadan carabiga aqoonin micnihiisa ma baran kartid maxay gula talin lahayd macnaha barashadiisu waa herar kala duwan carabigana soomaali isagoo lagu fasiray qur-aanka lagu tafsiiriyoo fara badanba baa yaalla culimo kala duwan duubeen qofka isagoon carabi aqoonin macnaha qur-aanka wuu fahmi karaa hadduu tafsiirkiisa barto tafsiirkiisa aad dhegaysanaysana erayo badan oo carabi aad macnahooda ku barataa erayo badan oo carabi ah ayaad macnahooda ku barataa mar haddii aad eraygii carabiga luqadaada macnihiisa ku fahantana tafsiirkii waad garanaysaa sax heerarka qaarkood oo fahamka xeel dheer ee tafsiirkii tafsiiradii carabiga ku qoraa iyo adiladoodii kale iyo luqadii carabiga aqoontooda qofku waa u baahanaya laakiin aasaaska qur-aanka tafsiirkiisa iyo macnihiisa wax badan inaad ka fahantahay luqadda carabiga inaad horay u taqiinay kuma xidhna qofku tanuu kari karaa ha ka bilaabo usa kari karinna markii uu awooda ha gaadho su-aasha kale kama agfoga ee koyo tobnaad wuxuu weydiinaya qowlahu tacaala afalaa tadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha wuxuu leeyahy micnaheeda ma qur-aanka tafsiirkiisa la barto qasab waaye mise si loo miyaa si loogu tadaburo su-aal labaad buu raaciyey qofkaasoo wuxuu leeyahay maalinka qiyaamada qofka qur-aanka akhri la leeyahayoo jannada kor u sii fuul meesha aayadda ugu dambaysa aad ku akhrida aad ku joogsanaysaay markaa la leeyahay joosigaasi macnihiisu ma qofkaa gafaya in qur-aanka akhri akhri inaan qur-aanka akhrisay akhriyase ma waxay ku xiran tahay haddii markaan adduunka joogay aan xifdisanaa mise anaan qur-aanka kitaabkaada u akhrii jiray su-aashan marka laysku soo duuduubo aayadda waxay citaabayso oy dagaalaysay dad aan qur-aanka ku dhaqmaynin macnihiisana aan fahansanay aan dhuuxaynin iyagoo leh awood ay ku fahmaan qur-aanka luqaddiina garanaya si guud ahaanna waxay tilmaamaysaa ma aha qofka qur-aanka raacay ee axkaamta sharciga u hoggaansamay ma aha qofka lala hadlaya ee la canaananayee macnaha qur-aanka dhuuxitaankiisu waa axkaamtiisa inaad barato wuxuu ku farayna aad ogaato sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u caabudi lahayd ee qur-aanka iyo sunnada sharaxday lagugu sheegayna aad raacdo macnaha guud ee tadabburka ah kaa way qadarka intaa ka sixeel dheeree macna intaa ka badan in la dhuuxo macaani ka badan lagala soo baxo wax intaa ka xeel dheer laga soo saarana dadku qadarka cilmiga iyo fahamka kala bedelan ee kala badan ee ilaahay dadka siiyey waay macnaheedu ma aha tafsiirka qur-aankao aanka dhan in la bartaa waajibahe macnaheedu waxaa weeye qur-aanka waxaa waajiba inaad u fiirsatood fahmi karto qadarka kuugu kaalmaynaya inaad rabbi aqoonsato rabbina subxaanahu watacaala dariiqiisa aad raacdo xadiidka qur-aanka ka hadlaya joogsigu qur-aan iyo xifdigu waxaa laga hadlayaa waa xifdiga qur-aanka saaxib alqur'aani baa la odhanayaa marka la yidhahdana in badan nusuusta curfiga waxaa ku soo aroortay saaxib alqur'aan haddii la yidhahdo qor qofka xaafidka ah ee sida fiican u xifdisan wey qofkaa weeye qofka qur-aanka eh, jannada gal oo akhri la odhanayo xifdigii qur-aankaa la kala badiya qor baa wada qof baa wada xifdisan qof baa labaatan xifdisan qof baa shan iyo toban xifdisan qof baa toban xifdisan qof baa shan xifdisan qof baa hal juus xifdisan xadiidku wuxuu tilmaamayaa marka sidii qur-aanka loo kala xifdi fiicnaayee loo kala yaqiinay ayaa loogu kala darajo sarraynayaa dhinaca qur-aanka darajaadka lagu gaadhayo xifdigiisa marka la eego wey isagaa gafaya dee wuxuusan aqoonin aakharaa ma akhriyi doono wuxuu si fiican u yaqiinina insha allahu tacaala wuu aqrin doonaa halka uu xifdigiisu ku ekaa buu ku ekaanayaa weeye qofku taa macnaheedu ma aha qofka qur-aanka xifdisan inuu ka jannada kaga darajo weyn yahay qofkaan xifdisanayn maaha asbaabta acmaasha iyo darajaadka saree jannada lagu gaaro buu qur-aanka xifdigiisu ka mid yahay marka taasaa lagu ammaanayay laakiin waxaa jirta acmaal kaleoo fara badan oo qofkaan qur-aanka xifdiyin amaan xifdisanayn uu darajaad sareoo jannada ku gaari karo kuway ambiyadu kamanayeen lama dhihin shardigu qur-aan inuu xifdisan yihiin wey kuwii shuhadada ahaa darajaad saraa loo ballanqaaday kuwii salliga nabiga badiyey darajaad badan baa loo balan qaaday macnuhu waxaa weeye darajaadka sare ee jannada acmaal badan oo kala duwan baa lagu gaadhaa kuwa lagu gaaraa waxaa ka mid ah qur-aanka xifdigiisa kuwa qur-aanka xifdigiisa inta lagu gaaro dadka ku gaari doonana siay xifdiga u kala fiicnaayeen ugu kala sarreeyeen bay ugu kala sarrayn doonaan wabilahi towfiiq su-aasha labayo tobnaad saa'ilku wuxuuna leeyahay makhaayadaha iyo dukaamada dukaamada raashinka waxaa lagu dhejiyaa koolooyin waxyaabaha barambarta iyo waxa soo mara iyo lugaha ka qabsata kamana fakadaan ilaa meesha gaaja ugu dhintaan arintaasi maxay diintu ka qabtaa intaan garanaya arrintaasi ma banaana ninkii hirada xiray bisadda meesha ku xiray ee cunnana aan siinin iyadana aan sii daynin taakulu min khashaashi alardi buu shabahayaa oo cudibat imra'atun fii hiratin ahayd xayawaanka naflaydaa hadduu daar yahay oo ku dhibo in la dila way bannaan tahay ama sun lagu buufiyo ama waxyaabahan korontada ee qabanaya markaaba dilaya loo sameeyo laakiin in la tacdiibiyo maaha aha tacdiibinta iyo cadaabkeedu lama ogola gaajo in loo dilana xadiidka hiradu wuxuu tilmaamayaa inaan la ogolayn xayawaanaad badan oo dararkooda iyo dhibkooda ha loo dilo la yidhi baa jira waxaana looga qiyaastay intaa nasku sheegtay intii kale darar iyo dhib leh waa la dili karaa laakiin in la cadaabo oo gaajo lagu dilo waxay la mid tahay uun kuwii la dilayay sidaan loo ogolayn dab in lagu rido dabka nool ee dabkaah ilaahay baa dab wax ku cadaabee dab ha ku gubine la yidhi saas darteed fa axsinu lqitla sameeya oo hadda waxyaabaha dilaysaan waxyaabaha buufi lagu buufiya markaaba dila ku dila waxyaabahan lagu xiro ee nalka iyo koronto ahaanta oo kaleeto ee dila kuwaasoo kale isticmaala khayr allah idin siiya saa'ilka saddexiyo tobnaad wuxuu leeyahay haddii layidhi carruurtu markay markay dhashaan laga bilaabo toddoba beri timaha laga xiro waa in la miisaamaa kadibna culayskooda oo dahab ah waa in laga sadaqeeyo ee canugga hooyadii ma la siin karaa nacam haddii hooyadii qof maskiina tahay ama mudan waa la siin karaa inkastoo sida khaalibkiihi sadaqada markii munaasabaadkan oo kale la itlaaqo ay bannaanka u baxdo laakiin iyadu hooyadu dadkii mudnaa ee u baanaa hadday ka tahay sadaqatun wasila wey waxa qofka laga rabaa inuu bixiyana waa aabbaha saailka afar iyo tobnaad wuxuu leeyahay haddii la yidhi wixii uu waalidku siiyey carruurtiisa uu kaga noqon karaa ka waran xaaskayga wixii aan siiyey ma noqon ka ma noqsan karaa maya nabigeena alayh salaatu wasalaam waxa laalay wixii hiba loo bixiyey qof la siiyey waa lagu noqon la yidhi wuxuu ku tilmaamay kalkalbi yaqiu fa yacuudu fii qay'ih ay man tagay oo matagiisi ku laabtay waxaa laga soo reebay ila alwaalida fiimaa yucطii waladah waalidku wixu ilmihiisa siiya maahane xikmadda sababta loo reebay waalidku maadaama la yidhi wa ina awlaadikum awlaadakum min kasbikum waxaad ku cuntaan ina atyaba maa akaltum min kasbi yadikum waxa ugu wanaagsan waxaad cuntaan waxaad shaqaysateen wey wa ina awlaadakum min kasbikum caruurtiinu kasabkiinni bay ka mid yihiin magyaanta maaluka liabiika haddii la yidhi weli nooc xaqul milki uu ku leeyahay waalidku ilmaha ilmaha xoolihiisa kuwuu siiyey iyo kuwanan siininba kuwuu siiyey marka wax dheeraaday mudan yihiin ilmihiisa xoolihiisuna waa xoolihiisi laakiin gabadhu ninka waxay siiso iyo ninku xaaskiisa wuxuu siiyaay dee waalidkii maaha xoolihiisiina maaha sababkii iyo cilladii kuwan loo banaynayo lagu noqon karay halkan ma taallo cumuumkaiyo baaqi ku tahay saa darteed ku noqoshadaasi lama ogolo ay mantagayoo mata ku noqday weli ahaanaya baabkiisii su-aal iyo tobnaad iyo saailka shan iyo tobnaad wuxuu ina leeyahay waxaan halmaamay taxiyaadkii dhexe anoo tukanayay salaaddii salaadda hor markaan sujuudu sahwi gadaal kala ima lahaana iyadii lafteedaan halmaamay ma ku celinayaa salaaddii miyaan ku celinayaa mise sujuudda marka ayaan la imaadaa salaad lagu celin maayo waa taxiyaadka hore sunnuuhaa sujuud sahwiga lagu kabaynaya sunnuuhaa salaadda way asaxday salaad lagu celinayaay ma jirto sujuudu sahwiga ma lagu celinayaa haddii weli meeshii aad fadhido oo aadan ka fogaanin wakhtiguna dheeraanin intaad sujuudu sahwiga la timaado haddana mar labaad waa salaama naqsan kartaa hadaad meeshii ka tagtay ama wakhtigu dheeraadayna sujuudu sahwi inaad ku noqoto lama baahna saa'ilka wuxuu leeyahay waxaa kanoon halmaamay salaama naqsigii waxaa uun arkay anigoo iska fadhiya iyaduna maxaan sameeyaa haddaad iska fadhida salaaddii baad ku jirtaa weli kamaada bixinin wax salaadii jebiyoo buriye haddaadan samayn haddii salaadii ay sida weysadii kaa jabtay oo kaleetana salaaddii waa ku noqo oo arkaanta tiirashay salaamo naqsigu ka mid ahaayeen haddii aan salaaddii wax jebiye aadan samayn amaayna dhicinna dherarkaa fadhi muddada fadhidaad ishalmaantay salaadda jebin maayee weli salaadii baad ku jirtaa markaad xasuusatay baad salaamo naqsanaysaa saailka lixyo tobnaad wuxuu leeyahay waa qof dumara ninkayga wuxuu ka ganacsadaa gawaarida dadkana waxay ku qiimeeyaan taarigada cusub wuxuu sameeyaa gaari duug ah ayaa wuxuu ku dhajinayaa taarga cusub wuxuuna siistaa lacag uusan joogin joogi lahayn haddaan lagu dhajin lahayn taargadan cusub ee arrintaas ka warran qadiyaddu taarigada kuma xirna inuu dadka xaqiiqada jirta u sheegayo iyo inuu ku khiyaamayo indhasarraxaadinaya labadaa un waay hadday dadku og yihiin ama isagu u sheegayo gaarigan moodelkiisa iyo wakhtigiisa runta ah taarigada lagu dhejiyeyna ay macno iyo manfaco kale inay leedahay baa dhici karto meelo badan manfaco badan bay leedahay oy sidaa dadku ku gadanayaan waa wax bannaan oo la gadan karo nabigu ninkii raashinka qoyan hoos mariye wuxuu ku yidhi afalaa jacalta fooqa aطacaami xataa yaraahu nnaas dadku ha arkaane maa bannaanka soo marisid ceebta waxa uu leeyahay haddii dadka loo sheego oo aan laga qarinin oy sidaa ku gataani beeca wuu asaxaa hadhowna khiyaar ma laha isna dembi kumaaha haddii ay tahay wuu sirayaa oo gaarigu gaari cusub bugu ekaysiinaya intuu korka ka soo naashnaashana waa dembi iyo khiyaano markay ogaadaanna xaqul caybi oo fasakhiya bay leeyihin kaga noqon karaan su-aasha ugu dambaysa wuxuu leeyahay salaadaha la ysugu dara roobka jira dartiisa waa kuwee maxaa uu shuruud ah salaadaha laysku daro kari laisku dari karaay waa duhur iyo casar ama maqrib iyo cisho labadaa waay hadduu midda hore wakhtigeedu roob jiro waa la isku dari karaa ta kalena waa la raacin karaa beddelkii dhulkaa qoyan iyo biyahaas iyo cisho hadday tahay mugdigaa iyo habeenkaas jamaacada la soo gaadhi waayi lahaa ama dadku dhiboon lahaayeen ama masaajkii salaaddii jamaacalaan noqon lahaa kuwanna waa la ysku dari karaa duhur iyo casar maqrib iyo cishona waa la ysku dari karaa laakiin roob hadday tahay waa jamcu taqdiim horey in laisugu soo dara waaye dib looma dhigi karo roob baa jira darteed casarkaan u dibdhigay duhur maqribna cishaan u dibdhigay iyada taas maaha roobku waa jamcu taqdiimo tan hora wakhtigeeda waay casarka oo la keena waqtiga duhurka iyo maqribka wakhtiga cishaha la keena waay fuqahada qaar baa waxay qabaan inay maqrib iyo cisho keliya tahay oo habeenka iyo mugdiga dartiya laakiin tan maalintai iftiin ay tahayo la yska dhexmari karo laakiin sida saxda eh, cilladu hadday matarun ahayd xilligii uu joogaba salaadaha afarta labalabadaa si isu qaadan karaan baa la ysku dari karaa xilliga ay da'aya inuu roob joogo unbaa shardiga iyo niyadii in la niyooda isku darka ahayd wabilaahi towfiiq intaasaan maanta xalaqadan kusoo gebagabaynaynaa ilaa xalaqada kale toddobaad waxaan isku ognahay sidaa iyo nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu